uu ku magacaabay laamu keey qismiga saddexaad waa qismi ficilka mudaaric ku nasbinaya an mudmaraho waajib u asturan qismigaas lixdiiba wuu sheegay keyda jaarada ah ayaa ugu horayda iyo shanta xaraf oo kaleu isdaba dhigay laamuljuxuud xataa iyo aljawaabu bilfaa'i wa waawi lmaciya faa-u sababiya iyo waawi maciya iyo ow waxaan ku dhex jirnay markaa faa-u sababiya iyo waawulmaciya haddii ay ka hormaraan nafyi ama dalab ficilka mudaarice ka dambeeya an mudmaraa aa lagu nasbiyo waajib u nafyigii waa lasoo miaaliyey nafyigii waa la soo miaaliyey dalabkuna sideed shay ayuu ahaa amar duco nahyi istifhaam cardi taxdiid iyo tamani iyo rajaa waxaan soo qaadannay sideeddii dalabka aheed saddex ka mid ah alamru wاducaau wاnahyu saddexdaasaan soo qaadannay unooga bilaabanaa ayadoo istifhaam ay ka hormartay ficilkii mudaaric oo markaas fawsawiya gashay ama waawulmaciya oo lagu nasbinaya an mudmaraa istifhaamaa hormartay istifhaam ayaa hormartay istifhaamta luqa ahaan waa muطlaqu dalab istilaax ahaanna waxaa la idhahdaa dalabu اlfahmi istifhaam xagga luqa ahaan waa muطlaqu dalab dalab un wey fahamsiin dalbid wey istifhaam fahamsiin dalbid istilaaxa laakiin istifhaam waxaa la yidhaahdaa dalabulfahmi fahm in la dalbo oo tiraa shaygaas ifahmsii dalabulfahmi fahm in la dalbo aa la yidhaha istifhaam wa ama alistifhaamu istifhaam fa naxwu hal xafidta ma xifdiday duruusaka duruustaadii oo fa usamicahaa laka aan ku maqashiyo oo wa usamicahaa laka aan ku maqashiyo masaaxifkada duruustaydii aan mid kale ku maqashiiye ama si aan kaa dhegayste istifhaama hor martay waa hal hal xafidta ma soo xifdiday duruusaka duruustaadii ficil mudaarica fawsabiya ku jirtaa ka daba maray fa usamicahaa waa la nasbiye samica usamica waa la nasbiye waawlmacyadiina waa la mid wa usamica waa la mid marka waa la nasbiye hal xafidta hal xarfu istifhaamin mabniyin calaa sukuuni lahi maxal lah min alcraab xafidta ficlu wa faacilu duruusa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri wاlkaaf duruusa mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyin cala alfatxi fi maxali jani mudaaf ilayh fausamica maxlushaydku halkaas alfaau faau sababiyati usamica ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuuban bacda faa'i الsababiyati اlwaaqicati bacda اlistifhaam wa calaamatu naصbi farxatu daahiraة fi akhir wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu ana haa damiiru mutaصil mabniyin calى sukuni fi maxal naصb mafcuul bihi laka allaamu xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyin calى اfatxi fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biusamica maxalushaahidku waa usamicadaas ficil mudaaricuu ahaa faa-u sababiya ka gashay waxaana ka hormaray istifhaam waa la nasbiyey an mudmara oo waajib u asturana ah lagu nasbiyey ma ahan halkan miaal meel alle meeshaad ku aragto oo istifhaam ay hormarto ficilka mudaaric ka dambeeya faa-u sababiya ay gasho an mudmaraad ku nasbinay oo wa usamicaha laka waa la mid wa usamica alwaawu waaw lmaciya usamica ficil mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuuba bacda waawi lmaciyati alwaaqicati bacda اlistifhaami wa calaamatu naصbi farxatu daahiraة fi akhir wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu ana haa damiiru mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali naصbin mafcuul bihi laka allamu xarfu jarin mabniin cala fatxi la maxal lah min اlcraab wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin cala fatxi fi maxali jarin aljaar wاlmajruur mutacaliqaani biusamica maxalu shaahidku usamica ficilkaas mudaaric weeye ficilkaas mudaaric waxaa ka hormaray istifhaam oo ah hal xafidta waawlmaciyaa gashay waa la nasbiyey an mudmara oo waajib u asturan aa lagu nasbiyey wa ama alcardu bandhigii maxaa la ydhaha horta cardi fa huwa cardigu adalabu waa dalab birifqin dhimrin lagu dalbo qofka adoo u dhimrinaya inaad wax ka dalbato si dhimrin ah oo turiino ah oo jilicsan inaad qofka wax uga dalbato aa la ydhahdaa cardi maxaa la yidhahdaa cardi fa huwa dalabu birifqin waa in wax laga dalbado qofka si dhimrin ah looga dalbado saasaa la yidhaha dalab hadduu hormaro oo ah rifqi ah waxaa la yidhaha cardi marka cardi hadduu hormaro ficil mudaaric ka daba maro ficilkaas fawsabiye gasho ama waawulmaciya waa la nasbiyaa an mudmaraha lagu nasbiyaa waajibayna u idmaaran tahay miaal iyo tusaale alaa tazuurunaa maadna soo siyaaratid maadna soo booqatid fa nukrimaka fa bisababi an nukrimaka inaan ku karaamayno sabab abteed aw wa nukrimaka wa maca an nukrimaka ayadooy la jirto inaan ku karaamaynayno alaa tasurna mana soo booqati mana soo booqati mana soo siyaarati mar noo timaadi waa ku karaamay lahayne alaa waxaa tira adaatu cardin ama xarfu cardin isku alaa adaatu cardin waa aaladda faa'iidayda cardiga alaadaasaa ka mida alaa adaatu cardin mabniyun calaa sukuuni laa maxal lah min alcraab alaa tazuruna dhe tazuuru a soo hartay tazuuru waa ficl mudaaric tazuuru ficlu mudaaric marfuucun litajarubihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aakhirihi wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta naa damiiru muttaصil mabniyu calaa sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi alaa tazuuruna cardigii waa kaas ficil mudaarica ka damarayo nukrima ah fawsabiya gashay an mudmaraha lagu nasbina fa nuqrima alfaw fawsababiyati nuqrima ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda faai sababiyati alwaaqicati bacda alcardi wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratun fii aakirihi ficil mudaarica nuun lagu bilowday wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu kaaftaa nukrima kaaftaas wlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fii maxal nas mafcuul bihi waay waa mafcuul bihigii ee waa damiir o wa nukrima ka o xarfcat waa nukrima alwaa wawlmaciya nukrima ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuuba bacda waawi lmaciyati alwaaqicati bacda alcardi wa calaamatu naصbihi fatxatu ظaahiraة fii akhirihi wa faaciluhu damiiru mustatirun wujuuba taqdiiruhu naxnu wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fii maxali naصb mafcuul bihi cardina waa ka gudubnay taxdiid maxaa la idhaha taxdiid isagaa kuu sheegee wa ama taxdiidu boorinta fa huwa taxdiidku addalabu waa in qofka wax laga dalbo maca xafin boorin ayadoo la jirto wa iscaajin iyo argagixin waa la argagixina si adag a wax looga dalbana maca xafin boorin iyadoo la jirto wa waiscaajin iyo argagixin si adag oo shiddo ah wax looga dalbaa qofka taxdiid wey taxdiidku waa dalab qofaad wax ka dalbee adoo aad ugu boorinayo ku argagixinayo wa ama taxdiidu taxdiidka fa huwa dalabu waa dalab maca xafin boorin iyadoo la jirto wa iscaajin iyo argagixin naxwu hal laa adayta maxaad u guda weyday waajibaka waajibkaani xad gudo wey macnaha gudo wey waajib ah, waa ku adkayne xad la guda laada waajibkaaga xag kaa hortaag inaad waajibkaa gudo ah, shiddaa ku jirta sooma jeedi adadkaynaa ku jirta ah, saabta waajibkaaga la guda laada maxay shiddaa ku jirta iyo adkayn si adagaad uga dalbane waajibka gudo oo canaanu la socoto wey sooma jeedi hallaa adayta maxaad u gudo weyda waajibaka waajibkaaga fa yashkuraka fa bisababi an yashkuraka inuu ku shukriyo sababteed abuuka aabbaha oo wayashkuraka wamaca an yashkura ayadoo la jirta inuu ku shukrina abuuka hallaa adaatu taxdiid adaatu taxdiid amase xarfu taxdiid mabniin calaa sukuun ilahi maxalla min alcraaq adayta ficlun wa faacilun waajiba mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akiri waajiba mudaaf alkaafu damiirun mutasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayh fayashkura alfaw faw sabiya yashkura ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda faa'i sababiyati alwaaqicati bacda taxdiid wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi wlkaafu faacil soo qadarin faacilkii waa lagu dhawaaqay waa ism daahirhe waa soo socda faacilkii wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu cala اfatxi fii maxali naصbin mafcuul bihi muqadam waa mafcuulkii oo faacilkii ka soo hormaray kaaftu abuuka waa faacilkii abuu faacil yashkuru marfuuc wa calaamatu rafci alwaawu niyaabatan can اdama liannahu min alasmaaءi اlhamsa manada fii xarfi min xaraka abuu mudaaf wاlkaafu damiiru mutasil mabniyu cala اfatxi fii maxali jariir mudaaf ilay o wayashkuru alwaawu xarfu waxaa tiraa o wayashkuru ow xarfu cadfin wayashkura alwaawaw اlmaciya yashkura ficlu mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuuban bacda waawi bacda waawi اlmaciyati alwaaqicati bacda taxdiid wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاlkaafu damiiru mutaصilin mabniyu cala fatxi fii maxali nasbin mafcuul bihi muqadam waa mafcuul faacilkii ka soo hormaray faacilkiia ka dambeeya abuu faacilu yashkura marfuuc wa calaamatu rafci alwaawu niyaabatan can dama liannaha min alasmaaءi اlhamsa maanaba fii xarfi man xaraka abuu mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin cala اfatxi fii maxali jarin mudaaf iley maxalushaahidku waa halkee waa ayadoo adaatu taxdiid uu hormaray taxdiid a hormaray hal adayta maxaad u guda wada waajibaka ficil mudaarica ka damaray fawsabiya gashay fayashkura waa lagu nasbiyey an mudmanaa waa macya gashay ficilka ka dambeeyey wayashkura an mudmanaa lagu nasbiye maxalushaahidku waa yashkuradaas iyo fayashkura waa ama tamani tamani maxaa la yidhaha isagaa kuu sheegay fahuwa tamanigu jeclaysi weeye waama tamani jeclaysiga fahuwa tamanigu dalabulmustaxiili wax mustaxiila in la dalbo wey mustaxiil waxaa la ydhaha waxaan dhici karin ma dhici kartaa ma dhici kartaa awowgaa dhintay hadda inta soo baxo boorka iska jafo oo iska arooso caawo inuu ilmo dib u dhalo ma dhici kartaa mustaxiil waa kaas mustaiil waa kaas mustaxiil waxaa la ha waa waxaan sinaba ku dhici karin sinabaan ku dhici karin sinaba ku dhici karin al sinaba saasaa la yidhaha laakiin dadku haddii fitnada laga bedelo mustaxiil waa iska ogoli mida buug ku qoray weli allaan ahay soo daahiray waxaaba daliil u ah hooyaday iyo aabbahay markay raben inay isguursadaan gembarka anaa u dhigayo ay ku sheekaysahay masaxa sax ma noqon dadaan laga dhaadhicin karin sax maa awliyada oh. baabkeeda isku geli ule hooyo aabbaana gambarada udhigani war hooyo aaba isguursada aaba dhashaan inta iswarsataan oo heshiidaan oo ilma dhashaan anigu markaas inaad dhashaan rabo isagii hadda talina in la dhalana wuu rabo tala saxa maahan isleey taas marka waa mustaxiil wey mustaxiil waxa la yhaha waxaan dhici karin waxaan dhici karin la yhaha mustaxiil marka tamaniga sida badan waa waxaan dhici karin in la dalbado ama wax dhici kara laakiin culays ku jiro waa labadaas wa ama tamani tamani fa huwa tamanigu dalabulmustaxiil waxaan dhici karin in la dalbado weeye ow maa shay la dalbado way fiihi cusrun culays ku jiro waxaan dhici karin in la dalbado ama la dalbado wax dhici kara laakiin culays ku jiro culays ku jiro wadaalika miaalkii naxwu qowli shaaciri waa shaacirka qowlkiisii oo kaleeto wuxuu yidhi layta alkawaakiba tadnuu lii faandimahaa cuquuda madxin famaa ardaa lakum kalimi layta shallayte alkawaakiba xidigihii tadnuu lii hadday ii soo dhowaa laheed oo fa andimahaa fa bisababi an andimahaa inaan ku tixay sababteed cuquuda madxin ammaanta guntaheeda famaa ardaa lakum idinka raalli idinkagama ihi kelimi hadalkeyga anuu idinka hadalkayga ini ma quuree alla xidigu hadday ii soo dhowaanahay markaan soo istaagaan aan balgabay ku tixe xoogaa tix ammaana ah, xidig markuu imaanaya ah, wax mustaxiil waxaan dhacayn w ah, waxaan dhacaynu rabaa ule waxaan rabi lahaa oon dalbalaa xidiguhu ina meeshaas soo istaagaan aan xoogaa tix gabayo kusii daayo ammaanin waa waxaan dhici karin layta alkawaakiba layta shallayte alkawaakiba xidigaha tadnu lii hadday ii soo dhowaalehe fa andimahaa fa bisababi an andimahaa inaan ku tixe sababteed cuquuda madxin ammaanta guntaheeda famaa ardaa lakum idinka raal idinkagama ihi kelimi hadalka an hadalkayga inima quura idinka inaan ku gabyee alla xidiga ayaa soo dhoweeye antix ku tiriye macalushaahidku waxay tahay leytadaasaa tamaniya hormartay ficil mudaarica ka daba maray oo ah anima fa aanan fawsawyaha gashay waa la nisbi anmudmanaha lagu nisbi layta xarfu tamanin wa nasbin tansibu ism wa tarfacu lkhabara mabniyun cala alfatxi laa maxal lahu min alcraab alkawaakiba ismu layta mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri ina iyo khawaadeedii kamidta layta isimkana waa nasbidaa khabarkana waa rafcidaa layta so ma anaan baran ina iyo akhawaadeedii kamid taha isimkii waa nasbido alkawaakiba wey khabar ay rafciday rabtaa fiiri tadnuu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alwaawi manaca min duhuri ahiqalu wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiru hiya tacuudu cala alkawaakibi hiya aad leeda wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiruhu hiya tacuudu cala alkawaakibi markaasaad leedahay waljumlatu min alficli oo tadnu ah iyo wlfaacili oo hiyada ah fii maxali rafcin abaru leyt abarkii waa kaasa jumlo abar dhacday leyt abarkeedii jumlay noqota ficilkaas iyo faacilkiisa jumladaasa abarkii leyta abarka leytana waa rafcisanyi marka jumlada maxalka ka rafci wljumlau min alficli wlfaacili fii maxali rafcin abaru leyta lii allaamu xarfu jarin walyaau damiru mutasilu mabniyu calaa sukuuni fii maxali jarin aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqaani bitadnu btdnu faandima alfaa faa sababiya andima ficlu mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati bacda اtamani wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fii akhiri wafaaciluhu ficil mudaaric hamse lagu bilowday wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu ana waaya haa damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali naصbin mafcuul bihi awal dhe haadaas mafcuul bihi awal e laba mafcuulu qaadana cuquuda mafcuul bihi aani mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri cuquuda mudaaf madxin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri famaa ardaa alfaau tacliiliyatun iska dheh alfaau tacliiliyatun mabniyun cala alfatxi laa maxalala min alexraab maa naafiyatun dheh maa naafiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alexraab labiyo tobanka ma mid ka mida weyna naafiyada ma waa labiyo toban marka mid ka mid ah la yhaha naafiya mabniyn calى sukun laa maxal lahu min اcraab arضى ficl mudaaric marfuucu litajarudihi min الnaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damatun muqadaraة calى اlأlifi manaca min duhuuriha atacadu ficil mudaaric xamse lagu bilowday wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana lakum allaamu xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutaصil mabniy calى damir fi maxali jarin aljaar wاlmajruur mutacaliqaani barda wاlmiimu calaamati jamci dukuur kelimi mafcuul bihi arda arda ficil mudaaric faacilkeeda waa sheegnay mafcuulkii wey kelimi kelimi mafcuul bihi almutakalimna waa loo idaafeeyey mafcuul bihi waa la nasbiya soo maaha laakiin nasbadii waa lagu qadara calaa maa qabla iyo almutakalim iyo mutkalima loo idaafeeyey kelimi mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun calى maa qabla yaa mutakalimi manaca min duhuurihaa ishtiqa maxali bixarakati اmunaasaba kelimi mudaaf wayaa mutakalim mudaaf il mabniin cala sukuni fi maxali jari maxalushaahidku waa halkee faanima wey anima ficilkaas mudaaric wey anima waa ficil mudaaric maxaa ka hormaray waxaa ka hormaray tamani aa ka hormaray leytadaas wey fawsawiyaa gashay waa la nasbiyey wa milu waxaa la mida qowlu aakhari shaacir kale qowlkiisa oo yidhi alaa baraaruga layta shabaaba alla dhallinyaranimo yacuudu hadduu soo laaba lahaa yowman maalin fa ukhbirahu fa bisababi an ukhbirahu inaan u sheegay sababteed bimaa facala almashiibu bificli mashiibi duqnimo waxay samayday duqnima dhibka ii geysatay aan uga warramee dhallinyaranimada hadday mar igu soo laabato maanta dhallinyaro noqdo ma la noqona dhallinyaro markaa duqodo kadib may wuxuu le hal maal aan warbixi siiya hadday ii imaa leh oon ano aan arki lahaa han iyo toban jire sagaashan jira iyo shan markaas wuxuu rabaa shan iyo toban inta jiro inuu u warramay dhallinyaronimooy walla waxay ugu dhigta de waxaa kaa dambeeyey duqnimo geed layda tay ugu dhigtaya inuu yidhahduu rabaa waxaan dhacayn waa wax mustaxiil mustaxiila laydhaha kaasoo kale calaa daraaruga layta shabaaba dhallinyaronimo yacuudu yowman maalin hadduu soo laaba lahaa faubira fabisababi an ubira inaan u sheegay sababteed bimaa facala almashiibu maadan masderiyaa la yidhaah shanta xarafoo masderka ahay ka mid tahay maadan masderiyaa la yidhaah waxaa leedahay bimaa facala almashiibu bificli lmashiibi duuqnimo ficilkeed aan uga warrame duuqnimo waxay samayd aan uga warrame day iimale alaa adaatu istiftaax amase mabniyun calى sukuun lah maxal lah min اraab alaa adaatu istiftaax mabniyun calى sukuun lah maxal lah min اlcraab layta waa taqaanaa ina iyo khawaadeedii ka mid aheed isimna waa nasbidaa khabarna waa rafcidaa isimkeedii waa ashabaaba khabarkeedina waa jumlada yacuudu ficilkaas mudaarici faacilkiisa waa layta xarfu tamanin wa nasbin mabniyun calى اlfatxi laa maxal lahu min اlcraab ashabaaba ismu layta mansuub وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آkره يعuud فعل مضاaرع مرفوuع لتجرده من الناaصب والجاaزم وعلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آkره وفاaعل ضمير مستر جواaزا تقدير هو يعuud على شباب ضمير غاaئبa ka dhig هuوa يعuud على شباب شبابka u celi يوما ظرف زمان منصوب على ظرفية زمانية زمانima lagu نسبiye منصوب على ظرفية زمانية وعلاaمة نصبه فتحة ظاaهرة في آkر تacلuجi ظرف waa la تacلuجiya sida jaar majruurkii وظرف متacalق بيعuud markaasa waxaa laga rabaa khabarkii layta inaad sheegto khabarku waa jumlada yacuudu iyo faacilkeeda واljumlaةu min الفicل والفاacل فيi محaل رفعi khabaru layta dhe maxalushaahidka waa kanaa فأkبira أkبira oo ficil daarica ka daba martay fawsawiya gashay waxaana ka horeeya tamani waxaa tidhaa faqbira alfaw fawsawiya uqbira ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda faa'i sababiyati alwaaqicati bacda tamani wa calaamatu nasbihi fatxatun ظaahiratun fii aakhirihi wa faaciluhu ficl mudaaric hamse lagu bilowday wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana أkبira hdaas wlhaa ضميiر متصل مبني على الضم في محل نصب بما فعل البا xرف jر ma msdرية مبني على سكون لا محل من اعراب waa mوصuلkii xarفiga ahaa waa شhantii xرف oo meeshay galaan msd laga dhalaali jiray فعل فعل ماaض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المشيب فاaعل فعل waa فعل فاaعلkeedii مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخره hadda xرف msdra galay marka msder ka soo dhalaali واljumlaةu min alficli واlfaacili fii ta'wiili masderin majruur bilba bima sow bada ba kuma jirto ba'daas isimkay jeri laheed aad keeni ba'du waa xaraf jeer isimkii ay jeri laheed aad masderka dhiga soo dhalaaleen واljumlaةu min alficli واlfaacili fii ta'wiili masderin majruur bilbaai wtaqdiiru bificli اmashiibi bificli اlmashiibi bficli اlmashiibi bficli alba xarfu jari ficli ism majruur bilba wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bأkbira ficli mudaaf almashiibi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri beydkan ujeeddada laga rabay faukbiradaas wey wanaxwu layta lii maalan hadda waxaan misaalinay tamanigii oo ah dalabulmustaxiil dalabulmustaxiil haddana waxaan miaalaynaa tamanigii oo ah dalabu maa fiihi cusru shay aan mustaxiil ahayn oo dhici kara laakiin culays ku jiro iyadoo la dalba labadii labadii bayd labada gabay waxay ahaayeen iyadoo la dalbaa shay mustaxiila ah, ay miaal u yihiin haddana maxaan miaalaynaa ayadoo la dalbaa wax aan mustaxiil ahayn oo dhici kara laakiin culays ku jiro ah, qadadiya u goyday meeshaanu taagay markaasuu leey faaxuja minhu aan ka xajiyo qadadiyuu la-ya wuxuuna rabaa maalu ku xajiyo mustaxiil ma ilaahay wayna siduu raba wax ku siiya moogtaa waxaa dhacdaa dhagax inta meel ka tuuris yidhaahdo dahab yar inuu ka hoos qaado soo ma jeedin dahab yar inuu ka hoos qaado qisaba macalin maalin arda u sharaxaa uu sheegay qisadaasu masaxa talow mase waa khadda ardayga macalina sharaxa uu yidhi nin tuugahaa jiri jiray nin tuug ayaa jiri jiray soddon tuulo uu midba marxada marka mid intuu soo wareegaa tuulada kale waa laga halmaama tuulo walba wax imaana iyadoon laga oqon tuuluu yimid caawo inuu xaduu raba roobaa yimid meeluu galu waa guri weynoo hoola oo lo loo dhisay oo lodii ku jirto lodii dhex gal lodiiyaa laba sacood mid hab laba saca iswarsadeen saca wuxuu yidhi qofkii xoola raba muxuu meelaha u warwareega u tutu ana buurtaasaa badda u aroori doonta habeenka isniintaahe markay dhaqaaqdana dahaba ka hooseeya maalla baxo maalla baxo markaasuu wuxuu yidhi sacii kale oo hadday soo laabto isagoo qodaya oy madaxa ku dhufato maxaa ka raacay muxuu iskaga difaaca markaasuu yidhi geedka hebel ubixiisuu ku difaaci kara waa tegey ubaxii tuuggii marka waa cararay labadii sacad warkoodii dhegaystay waa orday geedkiiuu raadiyey ubaxiiu goostay habeenkaas jumcay ahayd maalin jumca iyo sabdi iyo axaduu raadaayay galabtii axadaadu helay ubaxii habeenkii isniintuu lacag fadhiistay markuu ag fadhiistay markuu ag fadhiistay uu is yidhi dahabka ku ranee dood ah hadday buurta aroorto dahabka maxaad ku raranee weel mahaydidi ta orday oo magaalo u dhow tegey uu baadari baadari ma taqano waa midka kirishtaanka dadka tujiyo oo waxbara oo kirishtaanka shiika ah kaasuu inta u tegay wuxuu yidhi baadari caawa dembiisha fakriga la tuuraahe weel waxaad haydo noo soo qaad wax alla wuxuu weel hayuu soo qaad meeshii la fadhiisteen buurta agteeda saqda dhexe isli tahay aroortay buurta badday addebiya u doono waa fuqda meeshii fiirisaa dahaba weelkan buuxee xagga dhig markii xoogaa la buuxiyey aabbaadargeeda arbaashaya nugu soo laabane aan weelasheeda qaadanno kan kale muxuu isku tuuga u ubixii marka wuxuu rabaa inay timaado buurto oo baadariga madaxa ku dhufato oo uu isagu keligiis dahabka qaato ila baadariga ma haysta wuxuu isku cil isku difaaceen fiiri bis wuxuu sameeyey meeshii war wuxuu dahab lagama tage doqonyo buuru tagtaye buur waa tagtaye aan dahabka rarin ayagoo raraaya buurta ti ubaxiiu la baxay waa ku taagasay taas inta ku dhufan ay madaxa burbure tuugii baadarigii muxuu sitaa sanabkiiu sitaa saliibkii saliibkii oo nabi ciisaan caabuda ah nabciisuu ku taagay ciisa iga celi buurtii waa carartay dahabkiiu rartay macallinaa sheegay muxuu la dan leeyay yaa sheegi kara dersigaas cariyaa sheegay kow labo saddex afar shan wiilkaas yarkaanu degna haye adeer muxuu la rabaa macallinkaas caqiidada inuu burbursho meeshuu ka burburina sii sharc ayr allah basiy ya haye dhamaystir ha jazaaka allahu khayr intaas wey qof walbaaba saliibka xunka ah oo ah nabciisa lacabdaa ku kalsoonaato wey waa intaas lacanahu llah fiiri shaydaanka caruur soomaaliyeed wuxuu dersiga udhigay ninkaas caruur soomaaliyeed wuxuu dersiga udhigay ka warrama allahu akbar macallinkiiaas ardada la fadhiyey oo dersiga udhigaya nin ka mid ah oo jooga soo ma jeed waxa inta waa sheeka isaga isku aadsaday buura bad u aroortay wax jira laa <laughs> ilaaha illa waa sheeko asaga dan kale kama wuxuu rabaa ardada quluubtooda inuu ku tallaalo war saliibka aamina barya nabi ciise sanadkaas qaata wey intaasuu ka raba ka warrama waayahay ka soco marka dahab meel in laga helaa waa iska dhacdaa laakiin buura arooreyda sheeko weeye taas waa sheeko marka maal qof faqiir ah maalu ku xajiyo waa heli karaa waxaa dhici karta nin keliyoose ka bixina inuu siiyo soo maa nin keliyoose ka bixina inuu yidhaho war tobankan kun oo dollar waa sekee qaado haw ka xajiyo oo ku noolaado waa karta laakiin ma badno qof qadada u goyda siduu ku helo maal ku xajiyo wax badan maaha laakiin waa wax dhici kara laakiin aan badnayn nahw layta lii maalan faaxuja layt alla shan layte lii aniga hadduu ii maalan maal faaxuja fa bisababi ana xuja ka xajiyo sababteed minhu maalka maclusheedka meeshuu rabo fiiri marka faaxujadaas wey axuju way ficilka mudaaric maxaa ka hor maray tabani laytadaasaa ka horayda maxaa ka dabamaray ficil mudaaric fawsoobiya gashay waa la nasbiyey anmud maraha lagu nasbiyey layta lii maalan maal hadduu ii sugnaalaa faaxuja minhu layta xarfu tamanin wa nasbin tansibu lisma wa tarfacu lkhabara mabnin cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab lii allaama xarfu jarin waliyaau damiirun muttasilun mabnin cala sukuni fii maxali jarin jaar majruurkaas waa khabarkii leyta oo soo hormaray khabarkii leytoo soo hormaray wey isimkii leytaa gadaal maray aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainun aad leedahay kabarku waa goday kabarku waa rafcisay kaainun maalan ismuleyta muakhar aad leedahay gadaaluu mara muakhar ilaa awal waxaa raba ismku inuu horeeyo asal saasa aheed maalan maxay leedahay ismuleyta muakhar mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii aakhirihi maxalshaahid waa kan faaxuj leyta isimkeeda khabarkeed waa qaadad faaxuja alfawfawsabiya أxuja فicل مضاaرع maنصوب بأn مطمرة وuجوبا baعda فاء السببية الواaقعaة baعda التمني وcلاaمaة نصب فتحة ظاahiرة في akhره وفاaعلهu فiعل مضارع مse lagu bilowday وفاaعلهu ضميir مستطر وuجوبا تقديرهu أنا منه من xرف الjر والhاw ضمير متصل مبني على ضم في محل الjر mintu waa xرف jaar haaduna waa damiirka isimka ay jirtay mintu مبني على ضم في محل جر الجار والمجرور متعلقان بحجة محل شهدك waa maxay فأحجة wey وأما الرجاء رجاء maxaa la yidhah isagaa kuu fasira فهuوa رajuه ضلب الcمر arin waa in la dalbo arin alqariibi الxusuuli soo xasilidiisu ay dhowdahay arin inuu soo xasilo ay dhowdahay qofku inuu damaaciyo wey waa damac wey rajuh rajuhu waa damac waa damac meeshaan وأma الrajaa rajaa fa huwa rajuhu dalabulamri arrin in la dalbadoo la damaaciyo weeye arrinkaasoo alqariibilxusuuli soo xasridiisu ay dhowdahay naxwu lacala allah allah wuxuu mudan yahay yashfiini inuu icaafiyo faazuura fa bisababi an azuuraka inaan ku soo siyarto ku soo booqdo sababkeed lacala allah allah wuxuu mudan yahay yashfiinii inuu icaafiyo fazuuraka fabisababi an azuuraka inaan ku soo boqdo sababteed fiiri lacalla xarfu tarajin wa nasbin tansibu اlisma wa tarfacu khabara waa inna akhawaadkeedii ismna waa nasbine khabarna waa rafcine lacalla xarfu tarajin wa nasbin tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabara mabniyu cala fatxi la maxal lah min اlcraab allaha ismu lacalla mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirih abarkii jumlu noqday yashfi jumladeedu noqona khabarkii lacalada khabarka jumladaasa maxalka laga rafcina khabarkii lacalla jumluu noqday yashfi ficlu mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alyaai manaca min duhuuriha ahiqalo yashfi wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala allah caafinta cidda samayna faacilka ayay tahay allah faacilka caafimaadka samayn ayuu yahay allah u celi hadde wafaaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxudu calى allah ni annuunu lilwiqaaya mabniin cala kasri la maxala la min alicraab walyaw damiir mutasil mabniin cala sukuni fi maxa nasb mafcuulu bih waa mafcuulu bihigii dhammaan maxalushaahidki waa kan faazuura alfaw faw sababiya faazuuraka faazuura alfaw faw sababiya jumlada oo khabarka lacalamiya maa sheegin fiiriyaha jumladii khabarkii lacalaana laka rabaa waxaa lana waljumlatu min alficli oo yashfiica iyo walfaacili oo huwada ah iyo mafcuulka isku dar fii maxalli rafcin khabarulcalla raabidkiina faacilu yashfi ah, jumlada khabarka dhacda raabidaa laga rabaa ah, raabidkii waxaa faacilka yashfiha ku laabana isimka lacallo laabana oo allah ah fa azuuraka alfaw faw sababiya azuura ficlu mudaaric wujuuban bacda faa'i sababiyati اlwaaqicati bacda taraji ama bacda rajaa waa isku mid wcalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri faacilkii ficl mudaaric hamse lagu bilowday wa faaciluhu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana kaafta wlkaaf waa mafcuul bihgii laakiin waa ism damiir ah maxalka ka naصbi wاlkaafu damiiru muttaصilu mabniyu calى اfatxi fii maxali naصbin mafcuulu bihi maxalshaadku waa halkee azuuraka ficilkaas la nasbiyo mudaaraca wey oo anmudanaho bacda faaisawiyati dhacday lagu nasbiyey wuxuu ku yidhi shiiku waqad jamaca waa jamciyeen bacduulculamaai culammada gebalkood haadihi lashyaa shayaalkan atiscata sagaalka allatii shayaalka tasbiqu ka hormarta alfaafaada iyo walwaawowda sideed dalaba iyo hal nafya waa sagaal sagaalka shay oo markay ka hormaraan fawsawiyada ama waa waawlmucayana ficilka ka dambeeya la nasbiyo culummada gobolaa hal bayd iskuu keenan sagaalkii si kaaga kala lumin bayd yala lagugu xidhaa waa xifdine saasad u haysane hadhow markii luu yidhaahdo sagaalkii sheeg maba isdhibaydid murwadwan hawasal wa acrid lixadihim tamana warju kadaaka nafyu qad kamulad iska dhehe ah, haddii kale waa kaa kala yaacaya marka waa laiskugu kaa xidhaa xarig yaraa laiskula xidhaa sagaalkii xarigaasaad hayne waa hal waqad jamaca way jamciyeen bacdu lculamaai culammada gobolkood haadihi alashyaa shayaalkan shayaalka a tiscata sagaalka allatii shayaalka tasbiqu ka hormarta allatii shayaalka tasbiqu ka hormarta alfaafada iyo walwaawa fii beyti waaxidin hal bey beyday ku jamciyeen huwa beydkii mur wadcu wanha wasal waacrid lixadihimu tamane warju kadaaka nafyu qad kamulaa waa halkaas wey fiiri mur waa amarkii amarka wadcu u yeer waa ducadii wanha ka nahi waa nahyigii wasal weydii waa su-aashii wa acrid u bandhig waa cardigii lixaqihim dadka boorintooda waa taxdiidkii tamanna jeclayso waa tamanigii warju rajee waa rajihii kadaaka nafyi nafyigiina sagaalkii soo maaha sagaalkii waa kaasa baydkaasa lagu jamciyu kaa kala lumid beydka qof walbaa laga rabaa waqad dakara mualifu mualifka oo ibnulajruumi ah wuxuu sheegay annahaa amaaniyatun inay sideed tahay sideed miyuu sheegay ibnulajruumi waxbaa ma tirinba <laughs> waa hada marka ah, waxaa la idhahdaa waa wahamun min ashaarix shaarixa oo waxa weye maxamed muxidiin cabdilxamiid ayaa maskaxdu meel kale la aaday ee ibnulajruumi waxaa masagaba sheegayba isaga wardu mujmaluu sheegay war mujmala oo ah faau sababiye iyo waawlmaciya hadday jawaab dhacaan oo ay nafyi ama dalab jawaab u dhacaan khalaas intaasuma iskaga gaabsan ah, wlwaaw waljawaabu bilfaai walwaaw uuba iska yidhi soomaa ah, xataa fiiri waljawaabu bilfaai walwaaw xataa maba sheegin nafyi iyo xataa dalab iska da inuu sideed sheegay marka waa wahmun waa ismu wahmun dheh wahm ha ka dhihin wahm waxaa la dhaha qaladka wahmi haddii la dhaha haadaa la reebana waa ismoodsiis xoogaa malahad malo wey marka haada reebo ha dhihin waa qaldanshuuqi waxaa tidhaa wahmun waa ismoodsiis min ashaarixi shaarixa maxamed xidin cabdilxamiid ah ayaa si u wahmiyey siyuu u wahmiyey saasaad leeda waay waqad dakara waa sheegay yuu yidhi almu'alifu annaha amaaniyatun kitaab kale ama amuu ku sheegaa lay ibnu laajuun oo maxamed muxidiin cabdilxamiid soo arka maba lahaa lay kitaab kaleoo leeyahay weligiisna ma araga le ibnu ajruumi ibnu ajruumi matnigaas ajruumiyada maahan adduunka korkiisa laguma araga le kitaab kaloo leeyahay maba jiraba nuuxor wuxu rabaa ka hadlo ama naxwaha ka hadlo ama wa ka risaaladaas yartaa u qora ilaahay u barakeey moogta intaas yartaa alla u barakeey markaasi adduunka mashriqi marib ka dhaca wax kaluu qoray lama hayaan ah. marka kitaab kalu ku sheegay ma jiro waqad dakara اlmualifu annahaa amaaniyat liannahu mualifku lam yactabir ma uusan tixgelin alrajaa'a rajaha minhaa ashyaadaas xaaluu ka mid yahay rajuhuusan tirin uu yihi maya sheegin ba waxba ah, muxuu rajeeya rajeey mid kale midna ma sheegin alxarfu اlkhaamis xarafka shaneeya oo haddii ficil mudaaric ka daba maro ficilkaas lagu nasbiyo an mudmara ah oo waajib u asuran ah oo wey alxarfu xarafka xarafka alkhamisu shaneeya oo weeye ow ayaa dhacaysa ficil mudaarica ka dabamara ficilkaas an mudmaraah waajib u asurana ah lagu nasbina laakiin shardi leeda wa waxaa loo shardiyaa fii hadi lkelimati kelimadan waa owda kelimadan waxaa loo shardiyaa an takuuna inay noqoto bimacnaa ilaa ow bimacnaa ilaa waxaa loo shardiyaa inay noqoto bimacnaa ilaa macnaheedu ilaa waa inuu ama macnaheedu waa inuu yahay ilaa waxaa loola jeeda macno ilaa iyo macno ilaa asagaa kuu sheega wuxuu ku yidhi wa daabidulula kan hore daabidkiisa bimacnaa ilaa daabidkeeda an yakuuna waa inuu noqdo maa bacdahaa owda waxa ka dambeeya yanqadi mid u gudmaya dafcatan hal mar yanqadi shay dhammaanaya dafcatan hal mar hal maruu ku gudmaa naxw lacagtulanna wallaahi waa dilaa oo dilaa oo dilaa alkaafira gaalka oo yuslima ilaa an yuslima inuu islaamo u mooye inuu islaamo maahane wallaahi waa dilaa fiiri hadda waxaa lagu yidhi waxa ka dambeeya owda hal mar wax dhaca waa inay noqdaan islaamnimadu dafca dhaca waaxid ma laga yeelaa qofka maanta balshaadataynka hal kelimadaan sheegaa kelmadda kaleeto bal waa ka soo fiirsanaa waxaa laleeyahy islaamnimo laguguma hayo weli labada kelima isaba dhig ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadun rasuulullah ah, bal alle waa bal ninkan aad daba wadaanan ogolayn hadduu yidhaha gaal mujrima hataa la leeyahay ee lama kala reebo ee shahaadatoyinka halma ku dhawaa ma laga yeelay dafca waaxidaa la qara islaamnimada ah, ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulu marka waa noocaas marka hadda owda waxaa ka dambaya islaamnima yuusnima ka dambayda alislaamu yanqadii dafcatan waaxida saasaad leeda laabtulana allaamu waaqicatun fii jawaabi اlqasam allaamu waaqicatun fii jawaabi qasamin muqadarin taqdiiruhu wallaahi ah. laabtulana alkaafir abtulanna abtulanna ah. ficlu mudaaric mabniyu calى اlfatxi maxaa loo binaynaa waaba ficil mudaarice litisaalihi binuuni tawkiidi haqiila ah. wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu ana naadaas laaqtulanna na maaha aqtulanna weeye marka waxaa tidhaha waa nuunu tawkiidi ahaqiila xarfun mabniyun cala fatxi lah maxallo min raab iska xaraf isagu iraab ma leh mabniyun cala fatxi lah maxallo min raab faacilka waa sheegna wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu ana weeye jumlada laaqtulana wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lannaha jawaab اlqasm jawaab اlqasamku maxalka icraabkuma le jumlada jawaabulqasamka dhacda jumladaas jawaabulqasam ay noqoto ow yuslima ow xarfu cadfin yuslima ficlu mudaaric mansuuba ban mudmaratan wujuuban bacda ow allatii bimacnaa ilaa ad leeda yuslima ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuuban bacda ow allatii bimacnaa ilaa wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri ficl mudaaric ya lagu bilowday faacilkiisii wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaazan taqdiru huwa yacuudu cala alkaafir ah, gaalka loo celina gaalku inu islaamo mahan maalishaedku marka waa halkee yuslima waa la nasbiy maxaa yeelay ow ayaa ka horeyda oo bimacnaa ilaa walow bimacnaa ilaa daabidkeedu muxuu yahay macnaheeda ayaa noo sheega waa kan wa daabitu haaniyati owda labayda daabidkeeda an yakuuna waa inuu noqdo maa bacdaha waxaa ka dambeeya yanqadi mid u gudmayo u dhacaya shay-an fa shay-an tartiib tartiib ow bimacnaa ilaa waxaa lagu yaqaan owdaas waxa ka dambeeya tartiib tartiibu dhacaa qis qaybuba maray dhece qaybuba maray dhece naxwu qowli shaaciri wadalika miaalki naxwu qowli shaacir weeye lastasilanna waa fududaysana oo fududaysana oo fududaysana asacba shayga adag oo culus oo udrika ilaa an udrika ilaa aan ka gaarayo almunaa waxyaalaha aan jecelo hididaysanayo faman qaadat ilaamaalu hididilyaalku uma hogaansanaan ilaa lisaabirin qof dulqaata maahano sabreen fiiri meeshaan ardagan wuxuu leeyahay wax kastoo culus hadday tahay daal hadday tahay hurdala-aan hadday tahay gaajo kulli wax kastoo culus waa u dulqaadanay maxaan ugu dulqaadanaa ilaa aan ka gaaraya hidideelkaygoon caalim noqdo sababtuna waxay tahay waxyaalaha layska jeclaysto qofka uma hirgalaan ilaa inuu qofku sabro maahan jeclaysi wax laguma helo haddaadan sabrin caalimaan jecelahay haddaad tidhahdo asagoodan wax baranoodan sabrin gaari maydo soo maa marka hididiilka qofka uma hirgalo hadduusan dul qaadan waa inuu sabro waxbarashada dulligeeda ku sabro dhibaatadeeda ku sabro daalkeeda ku sabro gaajadeeda ku sabro marka dulqaad dad badanoo ku fila oo shaqaysanaya maalka uu ka safro adduunyada tartankeeda iyo cayrinta la cayrinayo uu ka safro markaasuu soo bixi karaa qof marka qofaan sabrin waxa uu jeclaysanayo ma gaarayo ah, haddii layska gaarayo jacayl lagu gaarayo dadka o dhan aa gaari laha dadkao dhan waa wada jecel caalim noqdaan qofaan cilmi jeclayn lama arko laakiin qof dhifo maxaa gaarsiinaya halka qofaa sabraya ajrubiga boqol qof soo fadhiisana beri waxaad arkaydaa toban qofaa soo bixi maxaa intii kale ku dhacay sabar la-aan bis waa kala sabar laaan sabar la-aan meeshaasaa lagu kala haray marka fiiri maxalushaahidku waa halkaas udrika ficilkii mudaarica kaasa ow a ka horeyda ow owdan ficil ka dambeey oo ah idraakulmuna waa jamcu munyatin waxyaalaha qofka uu jecelya maalan inuu caalim noqduu rabaa caalim noqoshadu hal mar miy imaanay mise tartiib tartiib tartiib tartiib u maanta biselo baro beri laba baro bisha ka dambayda baro wab isku dar isku dar isku dar isku dar marka dambu gaaraya marka mar waaxida ma dhacaydo hal mar ma la dhacayso haddaad xataa maal tabcaydaasa shilinba shilin ku dar aha waa nooca la astashirana shay fudud ayaan ku tirina waa ulus aniga wax fududaan ka dhiga ah, macnaha inay fudud yihiin aan ka aamina waa ku sabraa wey ah, ma dhibsanayo wey la astasilanna waa fududaysanaa oo fududaysanaa oo fududaysanaa wallaahiye asaxba shayga culus oo udrika ilaa an udrika intaan ka gaara almunaa waxyaalaha la jeclaysto la hididiishado faman qaadat ilaamaalu hididilyaalku uma hoggaansanaan umana hirgalaan ilaa lisaabinin qof dul qaatay maahane fiiri laastashilana allaamu waaqicatu fii jawaabi qasamin muqadarin maxduufin taqdiruhu wallaahi wey استسلنا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون توكيد ثقيلة ونون توكيد ثقيلة مبني على الفتح لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم لأنها واقعة في asaxba mafcuul bihi mansuub waa mafcuul bihi ka asalsilan mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi farxatu daahiratun fii aakhirin ow xarfu cadfin udrika ficlu mudaaric waa kan maxalsheegi udrikadaas weeye udrika ficlu mudaaric mansuubun bican mudmaratan wujuuban bacda ow allati bimacnaa ilaa wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhiri ficl mudaaric hamse lagu bilowdo wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana almuna mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuriha atacaduru faman qaadat ilamaalu alfaau tacliiliyatun fa'daanu tacliilay faa'iidaynaydaa fa'daan tacliil ayay faa'iidaynaydaa waxaad tidhahdaa faman qaadat alfaau tacliiliyatun mabniyun cala alfatxi laa maxalla min alcraab maa naafiyatun aleeda ma naafiyatun ay leeda mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab inkaada ficl maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab ta'da waa ta calaamatu taniifkii ficilka maadi lagu yiqiin weeye wa taa calaamatu ta'niif mabniyun cala asukuuni wa xurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa saakiriin asalku faman qaadat ay ahayd laakiin xaraf reebanaa ka daba maray